aswaatul khayr waxay idiin soo gudbinaysaa gardaaraynagu maageen gardaaraynagu diileen gaaladan gaabigooda gardaaraynagu maageen gardaaraynagu diileen gaaladan gaabigooda gumacrasaas kuriida godad walbay galaano gaaladan noomidowday gumacrasaas kuriida godad walbay galaano gaaladan noomidowday geesiyaadaan baqayno gumaaca hor istaagay geedkay gaalaanna gooyay geesiyaadaan baqayno gumaaca hor istaagay geedkeen gaalaanna gooyay goortay ahaataba ogaada ku faaryahay casiisay ilxuumiyaad la kulmi goortay ahaataba ogaada ku faaryahay casiisay ilxuumiyaad la kulmi ilxuumiyaad la kulmaysaan ilxuumiyaad la kulmi soo saaristii mu'asasada aswaat ulkhayr oo ah soo gudbisan shooddooyin ku baxa luqadda afka soomaaliga